الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين cumeyr bin sacad qayb koobaad ayaan ka soo baxnay qaybtiisii labaad ayaanu gelaynaa waa tii noogu soo dambaysay fa ilaa liqaa'in aakhar maca cumayr bin sacd fii shabaabihi dhallinyaranimadiisa lakam wadigtu meeqaan jeclaystay anna lii rijaala inaan helo oo ay ii sugnaadaan rag midla cumayr bin sacdin oo kale ah liastaciina saan ugu gaalmaysta bihim ayaga fii acmaali lmuslimiin muslimiinta camaladooda si aan ugu kaalmaysto meeqaan jeclaystay inaan yeesho oo aan helay ii sugnaadaan rag sida cumayr oo kale ah cumar ibnukhadaab baa sidaa yidhi waqafnaa waxaan soo dul istaagnay aanifan mardhow calaa suuratin muuqaal fadatin oo keli ah wadiicatin oo iftiin badan oo min xayaati saxaabiyi اljaliil saxaabigii jaliilkee qiimaha badnaa noloshiisii ah waa cumeer bin sacad fii sigarihi yaraantiisa waxaan mar dhow u soo kuurgalnay buu yidhi waqafnaa waxaan soo dul istaagnay oo aan u soo kuurgalnay aanifan mar dhow aanifan ama hadaayey dheh calaa suurati suurad ama muuqaal fadatin oo fada ah fadida waa midda kelidoo iyadoo kale aan la arkin wadiicatin iftiin badan oo min xayaati saxaabiy saxaabiga noloshiisii ah aljaliili ee sharafta badan xayaati saxaabiyi اljaliil saxaabigii fiicnaa ee sharafta lahaa cumeer bin sacdin fii sikarihi yaraantiisa fatacaalow kaalaya naqifu al'aana haddeertaan aan dul istaagna calaa suuratin qaab iyo muuqaal raa'icatin qurux badan oo mushricata ah. iftiimaysa oo min xayaatihi noloshiisii ka mid ah fii kibarihi weynaantiisa mar allaala markii uu weynaaday haddana kaalay aan eeg eegnoon dul istaagne wasatajiduuna waad helaysaan anna suurata athaaniyata suurada labaad lan taqila inaysan ka yareen can iluulaa tii hore jalaala xagga weynaantii wabahaa'an xagga quruxda iyo bilicda midda labaadna tii hore kama yara macnaa middan labaadna tii hore kama yara kaana ahlu ximsa xinse ehelkeedu waxay ahaayeen shadiidaya tadammuri kuwa tadamurkooda iyo buuqooda uu badan yahay aad ayuu buuqoodu u badnaa min wulaatihim madaxdoodu ay ku buuqaan kafiira shakwa ayay ahaayeen kuwa dacwadoodu ay badan tahay minhum madaxda ayaga loo soo diray looga soo dhiga barasaafyada way ka soo ashtakoon jireen famaa jaa'ahum uma yimaada min waalin nin madax ah ilaa wajaduu waxay ka helaan fiihi gudahiisa cuyuuban ceeb nin kastoo waali ah oo loo soo magacaabo inuu barsaaf u noqdo waxay u helaan ceeb wa axsaw waxay u koobaan lahu asaga dunuuban dembiyaalo dembiyaallona way u tiriyaanoo way u koobaan wa rafacuu waxay u soo gudbiyaan amrahu arrintiisa ilaa khaliifati almuslimiin muslimiinta khaliifkooda cumar ibnulkhadaab bay mar kasta u soo ashtakaynayaan way u soo rafacaanay u soo gudbiyaan dacwadooda watamanaw waxay ka tamaniyaanay ka codsadaan calayhi korkiisa an yubdilahum inuu ugu bedelo bihi asaga man mid huwa asaga khayrun minhu ka fiican midkan ka khayr badan noo keen ayay leeyihiin haddii loo keeno cabbaar joogo ceeb bay u sameeyaan way ashtakeeyaan naga beddel bay dhahaan waa dad saas caado u ahayd bareer ximsa watamanaw calayhi waxay ka codsadaan an yubdilahum an yubadilahum inuu ugu beddelo bihi asaga man mid huwa asaga khayrun minhu asaga ka fiican oo ka khayr badan markii cumar ibnukhadaab xaaladdaa ay ku badatay ximsana nin kasta oo loo geeyey ka soo ashtakoonayaan facazan wuxuu go'aansaday alfaaruuqu wa cumar alfaaruuqa ridwaanu llaahi calayhi raadi ahaashada alla korkiisa ha ahaatee an yabcafa inuu u diro ilayhim xaggooda biwaalin nin madax ah waalid inuu u diro laa yajiduuna aysan ka helaynin fiihi gudihiisa madcaman meel lagu duro mid aan meel lagu duro laga helaynin inuu u diro ayuu go'aansaday biwaalin laa yajiduuna ay hebey inay fiihi gudihiisa madacanan meel lagu duro iyo wax yaroo ceeb ah aan lahayn walaa yarawna aysan ka arkaynin fii siiratihi dhaqankiisana maqmasan wax lagu ceebeeyo wax maqmas ahoo lagu ceebeeyo uusan lahaynayna isku arkin inuu u diro ayuu go-aan ku gaahay fa nafara waa daadiyey kinaanatahu gabooydii oo rijaalahu raggiisii ay ugu jireen yuu bayna yaday hortiisii ku soo daadiyey raggiisii iyo saxaabadiisii waxaa laga dhigayaa sidii gamuuno oo kale gaboy iyo kiishka gamuunka kinaano la yidhaahdaaye ugu jiraa raggiisii ugu jiray gabooydii ama mataqaana kiishka yuu hortiisii ku soo daadiyey macnaha wuxuu soo bandhigtay waaye raggiisii xulka markaa ahaa wacajama waa uu iirfiiriyey iyaada uu fiiriyey wuxuu fiiriyey ciidaad ciidaanaha laamaheeda ciidaadkeeda iyo laamaheeda ayuu wuxuu u fiiriyey cuudan cuudan qori qori hal hal buu raggii u fiirfiiriyey baa loola jeedaa ragyaa waxaa laga dhigayaa gamuun uu daadiyeyo hal hal qori uu u fiirfiirinayo falam yajid ma uusan helin cumar khayran wax ka khayr badan oo uga fiican min cumayr bin sacad ninka lagu magacaabo ninkan cumayr allay lehee waa asaga ninka ku habboono haddii loo diro wax ay ku duraan iyo waxay ku ceebeeyaan laga waayo saasuu cumar markaa arkay uu isusiyey wacala araqm ayadoo ay jirtay min anna cumayran kaana inuu ahaa idaaka wakhtigaa yadribu mid garaacahaya oo ku socda fii ardi اljasiira jasiirada dhulkeeda oo min bilaadi shaam xilligaa arrintaa ay dhacaysuu leeyahay cumayr bin sacad baa ku habboon maba joogaba wuxuu ku socdaa garaacitaan iyo socod oo fii ardi اljasiira jasiiraddii arladeeduu marayaa oo min bilaadi shaam calaa ra'si jeyshihi ciidankiisii ayuu madax u yahay alqaazi duulahayay fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa fayuxariru wuxuu xoraynahayaa almudana magaalooyinkii magaalooyinkii ayuu xoraynahayaa wayaduku waxa uu duminayaa waxa uu duminayaa almacaaqila dhufeesyadii dhufeesyadiina waa baabi'inayaa wayuqdicu waxa uu soo hogaaminayaa oo u soo khuduucayuu soo kaxaynayaa alqabaa'ila qabiilooyinkiibuu islaamka soo gelinayaa wa yuqiimu wuxuu ka istaajinayaa ama uu ka dhisayaa almasaajida masaajido fii kulli ardin dhul kastoo wada'athaa ay ku istaagto qadamahu gomdihiisa meel kastoy gomdihiisu ku istaagaan waa meeshuu qabsadaba masaajid buu markaa ka dhisaayey xaaladiisa saasay ahayd wa cala araqmi ayadoo ay jirta min daalika arrinta faqad dacaahu wuxuu ugu yeeray amiiru lmuminiin mu'miniintii amiirkooda wacahida wuxuu u xil saaray ilayhi xaggiisa biwilaayati ximsa ximse maamulkeeda magaaladii ximse la odhan jiray inuu asaga u xil saaran yahay oo maamulkeeda iyo barasaafkeeda asaga oo loo dhiibay xaaladaasuu ugu yeeray cumar wa amarahu wuxuuna amray bitawajuhi inuu aadu u jihaysta ilayha xaggeeda haba imaanina meeshaa joogtid ka dhaqaaqe meesha madax ka noqaa la yidhi faadacana waa fuliyey lilamri amarkii ayuu fuliyey marka faadacana wuu u hoggaansamay oo waa fuliyo wuxuu qaatay lilamri amarkii khaliifka calaa kurihin minhu asagoo nacaya ma jeclayn in madax laga dhigo ma jecleen in meeshaas saabarsaaf iyo madax ka tahay la dhaho asagoo kurhi iyo dhib ay ku tahay oo nacaaya ayuu iska aaday macnaha faadacana wuxuu fuliyey uu u hoggaansamay lilmri amarkii khaliifka calaa kurhin nicitaan oo minhu asaga xaggiisa dushii ayagoo ah asagoo ah li'annahu maxaa yeelay kaanas cumeer wuxuu ahaa laa yu'hiru midaan ka hormarinin shay-an shay kama hormarin jirin oo kama dooran jirin cala aljihaadi fii sabiili illaahi jihaadka alla jidkiisa lagu jihaadee lagu dagaalamo waxuu naftiisa kaga hormarin jiray ma jirin balada waa uu gaaray cumayr ximsa magaaladii ximse ayuu gaaray fadaca annaasa dadkii ayuu isugu yeedhay ilaa salaati ilaa salaatin jaamicatin salaad jaamica ah salaad wadajir ah ayuu isugu wacayo salaati ljaamica walammaa qudiyat isalaatu markii salaadii laga baxay ee la gutayna khataba annaasa dadkii buu khudbeeyey khudbad ayuu akhriyey faxamida allah ilaahay ayuu ku mahdiyey wa adnaa wuu ammaanay calayhi alla dushiisa ayuu ammaanay wasalla waxa uu ku salliyey calaa nebiyihi nebigiisii muxamed ahaa uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi ayuhannaasu dadow khudbadii buu rabaa inuu dadkii u jeediyo markay salaaddii jaamica u soo kulmeen oo la tukaday oo salaaddii la dhammeeyey ayuu ummaddii khudba u akhriyey faxamida allaha ilaahay ayuu ku mahdiyey wa afnaa calayhi waana ammaanay ilaahay wuxuu ahel u ahaa ayuu ku ammaanay wasallaa wuxuu ku saliyey calىa nebiyihi nebigiisii moxamed ahaa uma kabacdi qaala wuxuu yidhi ayuha annaas dabow ina alislaama islaamku xisnun wuxuu leeyahay gabaati ama dhufays maniicun wax manciyo lama dhaafaan ah wuxuu leeyahay xisni aan la dhaafi karin wa baabun albaab ayuu leeyahay wafiiq adag albaab wafiiq ah oo adag oo kakan ayuu leeyahay wa xisnu اlislaami islaamka gabaatigiisii dhufayskiisa alcadlu waa cadaalada buu yiri cadaalad ayaa albaabu ayaa xisni u ah wa baabuhu albaabkiisuna alxaqu xaqa waaye buu yihi labadaa arin ayuu islaamku ku taagan yahay xisni dhufays iyo albaab ayuu leeyahay xisnigiisu waa cadaalad haddii cadaalad la waayo qoomkaa ma istaagayaan albaabkiisana waa xaqoo xaqa haddii la waayo albaab ma laha fa idaa duka haddii la dumiyo alxisnu dhufayskii ama dhufayskiisii haddii la dumiyo iyo gabaatigiisii xutima oo la burburiyo albaabu albaabkiina istubiixa waxaa la banaysanayaa xima haada diin diinkan ee kana wuxuu ku ilaalsanaa ee uu ku wareegsanaa waa la banaysanayaa macnaha haddii xaqii cadaaladii la waayo dhiiggii baa la banaysana xoolihii dadka la banaysana kufsitaankii baa badanaya macnaa istubiixa xima haada diin diinkan wax lagu ximeeyo lagu ilaaliyey baa jira oo mamnuuca inay dadku ku xadgudbaan laakiin labadaa haddii la waayo wax kasta waa lagu xadgudbayaa wa ina alislaama islaamkuna maa yazaalu ka zuuli maayo maniican mid maniica oo aan la dhaafi karin oo xoog badan inuu yahay mashtadda sulطaanu intuu sulطaankuu madaxweynuhu adag yahay inta maamulka iyo dawladdu ay adag tahay ka zuuli maayo inuu maniic yahay oo aan loo soo gudbi karin walaysat shiddaةu الsulطaani suldaanka iyo hogaamiyaha iyo madaxweynaha adeegiisuna ma aha darban bisayfi darban bisawti karbaash laysku garaaco walaa qatlan iyo dil bisayfi sayf laysku dilo awoodda madaxweynuhu ma aha walaakin qadaa'un bilcadli waa cadal lagu xukumiyo waa qada iyo xukun cadaalad ah iyo wa akhdan qaadasho bilxaqi xaqa la qaato waayo markaad maqasho dawladda iyo suldaanka awood buu leeyahay maniic buu leeyahay maaha garac fara badan dil fara badan waxyaaba noocaasa ma ahee wuxuu ku awood badnaan karaa waxay tahay waa qadaa bilcadli waa xukun cadaal lagu cadaalad falo iyo waa akhdan qaadasho bilxaqi xaqa markaa la qaato labada arrin baa sabab iyo astaan u ah inuu suldaanku awood leeyahay uma insarafa intaa markuu u qudfeeyey wuxuu iska aaday cumayr ilaa camalihi shaqadiisii xafiiskiisii ayuu aaday ilaa camalihi sababtuna waxay tahay liyunfida suu u fuliyo makhtabahu wixii uu jeexay maa shaygii ikhtabahu uu u jeexay lahum ayaga oo min dastuurin dastuur ah fii khudbatihi khudbadiisii alqasiirati ee gaabnayd dastuurku ugu jeexay suu u meel mariyo u fuliya darteed yuu shaqadiisii u aaday waa cadaaladii iyo xaqii bal inuu ka shaqeeyo qadaa wuxuu ku dhammaystay cumeer bin sacdin xawlan hal sano kaamilan oo kaamil ah yuu fii ximse ku dhammaystay hal sana u buuxsantay lam yaktub uusan soo qorin khilaalahu halkaa sano gudaheeda liamiiri lmuminiina mu'miniinta amiirkooda kitaaban wax warqad ah wax warbixin ah oo warqad ah uu u soo qoray halkaasana cumar mausan jirin walam yabcaf uusanna u soo dirin ilaa beyti maali lmuslimiin baytulmaalka muslimiinta min alfayi xoolihii loogu tala galay dirham walaa diinaaran hal dirham iyo hal diinaar ma soo dirin baa la yidhi hal dirham iyo hal diinaar asagoonan u soo dirin ayuu hal sanoo kaamila ku dhammaystay warqadna ma soo qorin baytulmaalkana xoolo uma soo dirin faakhadat الshukuuk shakiyaala ayaa ku bilowday faakadad waxay bilaabeen dheh ama ay guda gashay ashukuuqu shakiyaalkii tasaawaru inay ku soo noqnoqonhayaan cumara cumar cumar baa shaki fara badan galay id wakti kaana uu ahaa cumar shadiid اlkhashya cabsidiisu mida ay ku daran tahay calaa wulaatii madaxdiisa min fitnati alimaarati hogaaminta iyo madaxtinimada fidnadeeda ayuu aad uga cabsanaya ragga walaada ah nimankan barsaafyada meelaha uu u magac magacaabayo aad buu uga cabsan jiray waayo imaaradu fidnay leedahay amaad wax dhacdaa xoolaan amaad wax ku samaysataa beri baa meesha lagaa qaadaya maad baabuura ka gedatid fidno fara badan baa qofka qalbigiisa soo gelaysaa waa mar allaala marka imaarada loo dhiibo ninkii ceyrta ahaa ee faqiirka faqiirkae waxba haysanin maaga jaga yar loo magacaabo saddex maalmood u tiri saddex maalmood kii maba ahanba waxa uu ku socda iyo waxa u dhisan iyo waxa uu leeyahay waad la yaabaysaa idan cumar radia allaahu canhu waxa uu ahaa mid aad uga shaki badan oo isla markii uga cabsada wulaadda iyo dadka barsaafyadee madaxda meel loo magacaabayo imaarada iyo madaxtinimada fidnadeeda ayuu uga cabsan jiray waayo falaa macsuuma cindahu wax agtiisa macsuumka ah ma jira hayra rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga maahane rasuulka alla meehe qof kasta waa fidnoobi karaa qof walba dhibaatuu ku dhici karaa idan mar allaala markuu ninkan hal sanana maqan yahay warqad warbixinana uusan soo qoraynin xaal baa meesha maraya arrintaasi arrintu maraysa aan soo dhahaynin intaanaa la soo heloo khaniimo iyo fey ahaan loo soo helaye cumaroo hoone aysan jirin idan cumar shaki baa galay shukuug baa ku bilowday fa akhadat ishukuuku shakiyaalkii waxay noqdeen ama ay bilaabeen tasaawur inay ku soo noqnoqdaan cumara cumar cumar maskaxdiisa id wakhti kaana uu ahaa cumar sidiisaba shadiidu اlkhashya miday cabsidiisu ku daran tahay calaa wulaatihi nimanka wulaadiisa ah oo min fitnati alimaara uu uga cabsanayo imaarada iyo maamulkii madaxtinimada fitnadeeda falaa macsuuma cindahu waayo agtiisa wax macsuum ka noqonaya ma jira hayra rasuuli illaahi cidaan rasuulka allahayn sala allahu calayhi wasalam faqaala cumar wuxuu ku yidhi likaatibihi karaanigiisii ninkii garaanigiisa u ahaaye wax uu qorhaye uktub uqor qor buu yihi ilaa cumayr bin sacad warqad u qor waqul lahu waxaad ku dhahdaa idaa jaa hadduu kuu yimaado kitaabu amiiri lmu'miniin mu'miniinta amiirkooda warqadiisa iyo kitaabkiisa hadday ku soo gaarto cumayrow fadaxim saximsa ka soo qor isla markii soo dhaqaaji baa la yihi wa aqbal soo qaabil calayhi cumar soo qaabil wa aqbil calayhi soo qaabil ee soo bax cumar dushiisa soo aad mu'miniinta amiirkooda isla markii warqaddu kuu timaada wax soo qaad macaka micigaago waxaad soo xambaartaa maa jabayta wixii aad kulmisay ama aada ururisay oo min fayi lmuslimiin muslimiinta xoolahooda ah horay u soo qaad waayo wax u soo diray ma lehe wuxuu isleeyahay amuu agtiisa ku kaydiyeyo meel uu dhigay xoolihii fayga ahaa soo qaad waxaad hayso waaxmil macaka micigaaga soo qaad oo la soo xambaar maa jabayta waxaad ururisay oo aad kulmisay oo min fayi lmuslimiin muslimiinta xoolahooda ka mid ah oo baytulmaalka loogu talagalay talaqaa uu la kulmay cumeer bin sacad ficanta ayuu ku dhigay kitaaba cumar cumar warqadiisa radia allahu canhu cumar allah ka raadi noqdo waa can cumayr cumeyrna ilaahay ha ka raali noqdee cumar iyo cumayr labadaba waa laba saxaabiye ilaahay ha ka raadi noqdo labadoodee cumayr wuxuu gacanta ku dhigay ee uu la kulmay warqadii mu'miniinta amiirkooda u soo diray fa faakhada jiraab wuxuu soo qaatay jiraab zaadi sahaydiisii jiraabkuu ugu talagalay jiraabku waa kiishka kolayna waa la yidhaahdaa wuu ugu talagalay dacaamka marna waa ku qaadana marna markuu cunayuu fidsanaya waa ku shubanayaa markaasuu cunaa waa sufrad iyo wixii la mid ah wa xamala wuxuu ku soo qaatay calaa caatiqihi qoortiisa qasaca wuxuu ku soo qaaday qascatahu xeeradiisii wa wicaa'a wadu'ihi weelkii uu isqaadka uu ku shubanaya biyaha wayseqaadka wa amsaka wuxuu ku soo qabtay biyadihi gacantiisana xarbatahu eebadiisii warankiisiina wuu soo qaatay wa khallafa wuxuu gadaal uga soo tegey ximso iyo wa imaaratahaa wa khallafa wuxuu ku soo dhaafay ama uga soo tegey ximso iyo imaaradeedii maamulkeedaba wara'ahu gadaashiisa waa dib waa u dib jeediye macnaha waa ka soo tego waa ka soo dhaqaaqay wuxuu ka soo qaatay kiishkiisii zaadka wuu ku shubanayey wuxuu qoorta soo saartay xeeradii wax ku cunaayey weelkii biyaha waysqaadku uu ku shubanaayey waa saddex iyo xarbadiisii warankiisii wax kaloo wata ma laha waa soo dhaqaajiyey wa khallafa ximsii waa imaarataan wuxuu ga soo tegay wara'ahu gadaashiisa wainطalaqa wuu soo dhaqaaqay yaxufu asagoo dedejinaya alkhuta tallaabada mashiyan soconaya ku lugaynaya calaa qadamayhi lugihiisa gaarina ma wato farasna ma wato dameerna ma watee wuxuu ka soo baxay ximsa wuxuu u soo socdaa magaalada madiina mashyan calaa qadamay gomdaha lagu soo socdaa waa waali waa hogaamiye waa barasaafkii magaalada lug buu ku soo baxay ila almadiina ilaa madiine uu soo gaaray famaa kaada ma sigin yabluqu inuu soo gaaro cumayr almadiinata magaalada madiina xataa kaana ilaa uu noqdayba qad shaxaba mid madoobaaday lownahu midabkiisii waxaa shaxib noqdo isbedelay lownkiisii waayo kasoo bilow ximsa ilaa imow magaalada madiina lugna ku imow gaadiidna mawdati sahay fiicanna ma wadatid waxaa isbedelay loonkiisii wahasala waxaa caatoobay jismuhu jasadkiisii jirkiisiina hasli bay noqdeenoo waa tabar dhigeen wa taala shacruhu timihiisii baa dheeraaday timihii baa ku baxay wa daharat calayhi waxaa ka soo muuqatay korkiisa wacfaaa asafari safarka dhibkiisii basaasadiisa iyo mashaakilkiisa dakhala cumayr calaa amiiri lmu'miniin dakhala wuu galay cumayr calaa amiiri lmu'miniina cumar ibn buu u soo galay faduhisha wuu la yaabay alfaaruuq cumar wuxuu la yaabay min xaalatii xaaladiisa hay-adan iyo kayfiyaddan iyo qaabkan uu ku sugan yahay ayuu la yaabay wa qaala wuxuu yidhi maa bika yaa cumayr maxaa kugu dhacay cumayro nin dhano hogaamiye ahoo madax ahoo la filaayay asagoo barfuunkiisii jaakadiisii wixiisii wata inuu yimaado maxaa dhacay baa la yidhi saa xaaladda macay tahay faduhisha wuu la yaabay alfaaruq min xaalati wa qaala wuxuu yidhi maa bika yaa cumayrowsaan maxay tahay faqaala wuxuu yidhi maa bii min shayin yaa amiira almu'miniin waxba ma jira buu dhahay maa bii min shay waxba iguma sugnoo dhib ma jira yaa amiira almu'miniin fa ana saxiixun nin caafimaad qabaan ahay saxiix waan fiicanahay mucaafa caafimaadna qaba nin bed qaboo caafimaad qaboo saxiix ahoo tamaamaan ahay buu yidhi bixamdi illahi ilaahay mahadii subxaana wa tacaala axmilu waxaan wadaa weliba maciya micigayga addunyaa kullaha adduunka oo dhan baan wadaa weliba waajuruhaa waxaan jiidayaa min dhamayhaa labadeeda gees adduunka labada gees oo dhan saasaan usoo jiidayaa buu yidhi adduunka o dhanna waa wadaa fa qaala cumar wuxuu yidhi wamaa macaka maxaa micigaaga oo min addunyaa adduun ah war maxaad wadaa adduun wahuwa cumar yadunnu wuxuu u malaynayaa annahu yaxmilu inuu wado ou xambaarsan yahay maala lbeyti ma inuu wado maalan xoolo libeyti maali lmuslimiin muslimiinta baytulmaalkooda inuu hanti u wado ayuu u maleeyaa markuu yidhi adduun oo dhanaan baxambaarsanaya aniga waxaan jiidayaa darafyaalkeedii geesaheeda cumar wuxuu yidhi waa maxay waxaad wado adduun ah wuxuu u malaynayaa inuu wado maalan xoolo libeyti maali lmuslimiin faqaala wuxuu yidhi cumayrna maci waxaa macigaygoon wadaa jiraabii kolleygaygan baan wadaa buu tiishkayga waqad wadactu fiihi waxaan ku dhigtaa zaadii sahaylayda xoolahaygii zaadkaygii sahayda iyo wixii mataqaanaa safarka loo qaato ayadoo aan ku wato wa maci waxaa kaloo macigaygaada qascatii xeeradayda aakulu fiihi waan ku cunaa wa aqsilu calayha waxaan ku dhaqdaa ra'sii madaxayga wa fiyaabii dharkayga qascadaani xeeradaanna marka cuntada la gaarana soortan kuritaa haddaan helo markaan u baahda inaan dharka iska dhaqana waan ku dhaqdaa buu yidhi waaqsilu ra'sii madaxeygana waan ku mayrtaa wa maciya waxaa kaloo micigaygaa qirbatan sibraar liwuduu'i aan ugu talagalay wayseqaadkaygii wa sharaabii sharaabkayga kanna jelmadaydii waayo buu yidhi laakiin inta badan qirbaha waxaa laga sameeyaa maqaar liwuduu'ii wa sharaabii sharaabkayga iyo waysaqaadkaygaan ugu talagalaa uma intaa ka bacdi ina اdunyaa kullaha adduunka oo dhan yaa amiira almu'miniin tabicun waxay raacsan tahay limataaci haadaa mataacdeedaanee tan ah waayo haddaan haysto kii aan cuntada ku shuban lahaa haddaan haysto qascadii iyo qeyradii aan ku cunaayo dharkana aan ku dhaqanayo jannadaydii sibraarkaygii aan ku weyse qaadanayo biyana aan ka cabaayo adduunku waaba intaabaan wax kalaa jiraba intaasayba adduunku taabicu tahayo waxay raacsan tahay limataacii haada mataacdaydaa ee taa ah ayay raacsan tahay wafudil iyo kuwa dheeraad ahna waa jiraano laa xaajata lii wax dan ah aan iiga sugnayn walaa liaxadin axadna aan dan uga sugnayn iyo xaajo hayri ani kayrkaya fiiha gudaheeda wax kaloo dheeraada intaasna waa jiraanoo laysaga faahfaakihaysto laakiin wax danoo ani ka leeyahay ma jiro ama waxay u qabanayaan ani iyo qofka igala midka ahoo oo kayrkay ahba faqaala cumar wuxuu yidhi markuu intaa fahmay wahal ji'ta maashiya adoo lugaynay maa timid lugmaa ku timid madiina qaala nacam haa yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiioo log baan ku imi faqaala ama ucطiit miyaan lagaa siinin ama ucطayt miyaana lagaa siinin min alimaarati xagga imaarada iyo maamulka iyo dawladda daabatan daabad tarkaduha aada korto daabad faras ilaa waqtigaa baawar ma jirine daabaddii xilligaa jirtay ee xilliga langarusarka maanta meesha uu maraayo ou ka marahayo daabad noocaas ah ma lagu siinin miyaa buu yidhi xagga imaarada faqaala wuxuu dhahay hum ayaga lam yucطuunii ima aysan siinin wa ana aniguna lam aطlub minhum kama codsanin buu yidhi ayagana ima siinin anigana isiiya maba dhihinba ayagana ima siinin anigana kama codsanin qofka la doorto waxa ugu horeeya la siiyo waa gaari maanta halkaa gaari oo qiimihiisa iyo lacagtiisu ay dhan tahay intaasoo qoys inay hal sano ama laba sano ama saddex sano ku noolaan karaan keligiisaa ku soconaya aan bedroolka iyo bensiinka ku jirin laga yaabo sadam iyo shil iyo waxyaaba noocaas inuu daqiiqad ku dhaco sidaa darteed waad u jeeddaan wulaadan iyo dadkii sida loogu talagalay adduunka ugu dhaqmay muslimiintana sidii loogu talagalay u hoggaamiyey waxay ku hadlayaan ma waxaad ka timid ximsa adigoo lugaynaya haa miyaanan daabo lagu siinin aad raacdo lam yucطuunii wa ana lam aطlubu minhum anigana kama codsanin ayagana ima siinin faqaala waaynamaa aatayta bihi libayt اlmaal a waxaad baytulmaalka u keentay waayahe intaa garanaye xoolihii la aruurinahayey zakadii muslimiinta laga qaadahayey fayigii iyo khaniimadii aaway baytulmaalka waxaad u keentay faqaala lam aati bishayin waxba ma wada buu yidhi wax aan u keenay ma jirto wax aan keenay ama aan u wado ma jiro faqaala walima waayo maxaa dhacay maxaad ugu keeni weysay faqaala wuxuu yidhi lamaa wasaltu markii aan gaaray ilaa ximsa ximsa jamactu waxaan kulmiyey sulaxaaa ahliha ehelkii ximsa kuwa ugu fiicfiicane ugu sulaxsane ugu akhyaarsan ayaan isku kulmiyey wawallaytuhum waxaan u xilsaaray oo aan madax iyo xilsaar uga dhigay jamca fayihim faygu inay soo ururiyaan xoolaha loogu talagalay muslimiinta iyo beydka maalka wixii loogu talagalay inay soo ururiyaan fakaanuu waxay ahaayeen kullamaa mar kastoo jamacuu ay kulmiyaan shay-an shay oo minhu xoolaha ka mid ah istashartuhum waan la tashanayay buu yidhi fii amrii arrintiisa intaan isugu wacan dhihi jiray war maxaan ka samaynaa wawadactuhu waxaan dhigahayay fii mawaadicii booskiisa wa anfaqtu waxaanu ku nafaqaynahayey oo aan ku bixinayey cala almustaxiqiina minhum dadka ayaa ka mida ah ee baahan yaa qof baaha meel ku og maanta dadka mustaxiqiinta ah ee baahan ee aan waxba haysanin ee muxtaajiintaee dhibka badan baan ku nafaqaynayay buu yidhi dadaacaa jira aan waxba haysan saaxiibu ciyaal ah agoommo ah baa jira waxyaabo fara badan sidaa darteed markaanba gaaray ximsa oo aan tegey buu yidhi oo aan gaaray waxaanba jamciya dadkoodii ugu akhyaarsanaa madax baan uga dhigoo waxaan u xilsaaray xoolaha inay soo ururiyaan mar kasta ay soo jamciyaan fa kaanuu kullamaa jamacuu shay-an minhu ay ka soo ururiyaan waan la shawri jiray isla ayagaan talla iyo shawr ka qaadan jiray arrintiisa xoolaha la soo ururiyey maxaan ka sameeyaa mar allaala markii la tashta waxaa la dhigaya mawdiciisa oo fii mawaadicihi boosaskiisii meelihii loogu talagalgalay ayaanu dhigaynay wa anfaqtu waxaan ku nafaqaynahayey cala almustaxiqiina minhum dadka ayaga ka mid ah leh ee mustaxiqiintae markaa mutaystay faqaala cumar wuxuu ku yidhi intaa markuu maqlay likaatibihi kaatibkiisii ninkii warqadda uu qorahay wuxuu yidhi jaddid cusboonaysii cahda muddo kale licumer calaa wilaayati ximsa haddana ha loo celiyo meeshiisi sidii loogu talagalay buu uga soo baxay casilitaan ma jirto lama casilayo lagama soo sheeganin lama soo dacweynin wax laga sameeyey ma laha asagiina waa ka baahan yahay waa ka dharla'yahay waa ka lugaynaya waa ka dhib qabaa dadkiina waa dharjiyey saasaa loogu talagalay cumar haddaw qor buu yidhi warqad kale warqad kale u qor buu ku dhahay karaanigiisii jadid u cusboonaysii cahdan muddo u cusboonaysii licumayr calىa wilaayati ximsa ximsa wilaayadeeda faqaala cumar wuxuu yidhi hayhaat hayhaata buu yidhi ha sugintaa maya buu dhahay hayhaata hayhaata macnaheeda waxa waaye waa kelimad inta badan loo isticmaalo marka wax la fogaynayo waatay gaaridu dhihi jireen hayhaata hayhaata limaa tuucadu fogaa oo fogaa maba jirtaba aakhiro macnuhaa sida saa darteed wuxuu yidhi cumarow way kaa way kaa noqotay markii horead igeysay waad isoo celisay soo maaha mar labaad bixi maayo fa inna daalika arrintaa inaan ku laabto shay un shay waaye laa uriiduhu aanan doonaynin shay waaye laa uriiduhu walan acmala mana u qabanaya laka adiga walaa liaxadin bacdaka ya amiira almu'miniin adna makuu qabanayo wilaayo dambe qof kaloo adig kaa dambeeyana uma qabanaya buu yidhi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyo wuu isaga naxariistay waayo haddii waa nin amiir muminiin ee uu ku adkayn lahaa uu dhihi lahaa qasab baad ku aadaysaa wuu aadi lahaa laakiin cumar meeshaasuu ku istaajiyey uma ista'danahu ka bacdina wuxuu fasax ka qaatay cumayr cumar uu ka istiidaan qaatay bidihaabi inuu iska aado ilaa qaryatin tuulo yaroo fii dawaaxiya almadiina magaalada madiina duleedkeeda ku yaala tuuladaasaan rabaa inaan iska dega buu yidhi aan ka taga meesha yuqiimu bihaa uu la dego ahluhu ehelkiisa faadina lahu naw ibna cumar bal inuu magaalada bal isaga guuro tuulo yaroo dawaaxyaalka iyo duleedka madiina ku yaalana inuu meesha markaa aado lam yamdi kama soo wareeganin calaa dihaabi cumayr cumeer bixitaankiisa ilaa qaryatihi qaryadiisii tuuladiisii uu aaday waqtu طawiilin wakti dheer kama soo wareeganin xataa intii araada cumara cumar cumaru cumar uu doonay an yakhtabira inuu imtixaamo saaxiibuhu saaxiibkii ninkan imtixaana laga qaada li hortaa la fiiriyo waxaan uu samaynaya say ka tahay arrimooyinkan ma dadku istu tusaya maka xaqiiqa maka dhabba ma guriga kayd iyo cunto badan maa u taala inuu ikhtibaaru doonay cumar cumarina cajiib badan buu ahaa radia allahu canhu lam yamdi kama soo wareegan calaa dihaabi cumayr cumer aaditaankiisii tegitaankiisii ilaa qaryatihi tuuladiisii uu aaday waqtu طawiil wakhti dheer kama soo wareegan xataa araada ilaa uu doonay cumaru an yakhtabira inuu ikhtibaaru imtixaamo saaxibahu saaxiibkii iyo wa an yastawfiqa inuu hubsado uu xaqiijisto min amrihi amarkiisa arrintiisa inuu sugsado marka hore uu sugo faqaala cumar wuxuu ku yidhi liwaaxidin mid oo min hiqaatihi dadka hiqaadkiisuu kuku kalsoon yahay dadka uu aad ugu kalsoon yahay nin ah yudcaa lagu magacaabo alxaarifa xaaris la yidhaahdaa wuxuu ku yidhi inaliq tag baya xaarisu xaarifow ilaa cumer bin sacad u tag war nin horta bax buu yidhi waxaad u tagtaa ninka lagu magacaabo cumayr inaliq bax aad yaa xaariu xaarifow ilaa cumer bin sacad waanzil bihi ku deg asaga u deg kaannaka dayfun sidii qof marti ah isaga dhig baa la yidhi martidana aad iyo aad baa loo soori jiray oo waa loo ixtiraami jiray markii hore sida hadda martida la yeeloo kale ma ahaan jirine martida maalmaha aad baa loo dhaqaalayn jiray waayo ilaahay rumayntiisii maalinta aakhira rasuulku wuxuu ku xiray baa la yidhi martidoo la wanaajiyo man kaana yu'minu biاllaahi waاlyawmi اlaakhiri falyukrim dayf martidiisa ha karaameeyo martidu waa waxyaabo aad iyo aad u qiimo badan haddii caawa marti ay kuu timaado albaabkana aad ka xidhato xaq bay kugu leeyihiin dawlad islaamiya hadday jirto waa in xoog lagaaga qaado wax allaala wixii lagu soori lahaa martida ilan diinta islaamku meel weyn bay gaarsiisay martida ilaa ilaahay uu ka sheekeeyey wahal ataaka xadiidu dayfi ibraahiima almukramiin waa marti karaamo leh baa u timid ibraahim id dakaluu calayhi faqaaluu salaam qaala salaamu qowma munkaruun maba raaginba sida ilaahay tilmaamay faraaqa ilaa ahlihi ehelkiisii buu u dusay fa jaa'a bicijlin samiinin dibi cayilan oo la soo duwe buu u keenay aayadda qur'aanka qayb ka mid ah ma dhinac kale waxay tilmaantay mar allaala markay u yimideen uu yidhi qoom la inkiraa tihiin famaa labisa an jaa'a bicijlin xaniid hilib la soo dubay hilib oo cijli ah waa dibi yar haddana cayilan oo haddana hilibkiisii la sii dubay wax ka macaan badan ma jiro waa martida ikraamkeeda iyo dhaqaalaynteedii sharafteeday ka mid tahay bicijlin xaniid buu u keenay hilibkiisii laga dhigay mid la forneeyey laakiin waa martiya meeshuu usoo dhigay waana malaa'ig ma oga bini aadam bay iska soo dhigeen falammaa ra'aa aydiyahum laa tasilu ilayhi gacmahoodii ma aadaya dhankii cuntada mar allaala markuu arkay nakirahum uu inkiray cabsi buu ka dareemay markaasay dheen ha cabsanin ha cabsanin bay dhaheen annagu waxaana loo soo diray qoomkaas qoomuluud ah naagtiisaa meesha taagnayd oo saaro ahayd mar allaala markii meeshii ay aragtay waxa xaaladdu dhacaya naagtiisiina qaa'imatan fadaxikad buu yidhi ilaahay way qosashay fa fabasharnaaha biisxaaq wa min waraa'i isxaaq yacquub isxaaq baa u bishaaraynay isxaaq gadaashiisana yacquub macnaha yacquub ayada ma dhalaysee ayeeyey u noqonaysaa macnuhu waa sidaa ayadu waxay dhali doontaa isxaaq isxaaqna yacquub buu dhali doonaa marka yacquub saare ayeeyey u tahayo wiilkeed isxaaq baa markaa dhalaaya wa min waraa'i isxaaq yacquub macnuhu waa sidaa isxaaq gadaashiisana yacquub baa loogu bishaareeyey aayaddii suuradaha kale waxay tilmaantay inuu ilaah yidhi fa aqbalat imra'atuhu baa soo qaabishay fii sarra ayadoo qaylinaysaa fa sakkat wajhahaa wejigeedii bay dharbaaxday ilan dumarka wax ka yaaba markay arkaan ama garbasaarta iyo jilbaabkii waxbay wejiga ku dhuftaan ama wejigay gacanta ku garaacaan fa sakkat wajhahaa wa qaalat cajuuzun caqiimun bay tidhi suuradaha kale ilaah wuxuu ku tilmaamay mar allaala markii loo bishaareeyey waxay tidhi yaa waylataa a'alidu wa ana cajuuz halaagaygiioo ma dhalaya anoo duq ah wahaadaa baclii shaykhan kanna ninkaygii uu yahayoo duq u yahay asagana ina haadaa la shayun cajiib waa arrin lala yaabo see u dhalaynaa ani duqaa noqda bay tidhi odayguna waa waayeel asagana mana la yaryaraynaya ma cunugoo socdaa imaanaya ma sideenaan ku dhalaynaa su-aal bay weydiisay waxay tihi see u dhalaa aalidu wa ana cajuuzun wa haadaa baclii shayqan ina haadaa la shay-un cajiib maxay dhaheen waxaad la yaabaysaan amarka ilaahay raxmat ullaahi wabarakaatuhu calaykum ahla albeyt almuhiim dayfka iyo martida wanaagga iyo qiimahaasay leeyihiin nebi muuse calayhi salaam iyo nebi khadar oo socda sida qur'aanku tilmaamay waxay soo mareen sida ilaah tilmaamay wanطalqa xataa idaa atayaa ahla qaryatin istadcama ahlaha qaryeelkeedii bay soo mareen markaasay dhee waxna sii marti baan idiin nahaye faabw an yudayifuuhumaa waa loo diiday qaryo ka xun ma jirtaa la yidhi waa qaryo laba nebi ka seexatay ayagoo baahan oo dhaay waxna siiya qaryo ka xunayn maynan jirin saa darteed baa martidu waxay tahay waxyaabahaadad loo soo dhoweeyo tii buu cumar marka tilmaamay radia allahu canhu bacdamaa martida la soo dhoweeyo muxuu yidhi inaliq bax yaa xaariu xaariow bax buu yidhi dhaqaaqa inaliq bax yaa xaari ilaa cumeer bin sacad u tag waanzil bihi ku deg asaga kaannaka iska dhig sidii adigoo dayfun marti ah fain ra'ayta calayhi haddaad dushiisa ku soo aragto aahaara nicmatin nimco raadkeeda hilib iyo bariis iyo cunto iyo qabe iyo quraaci macnaha nimo aahaarteeda sariir la jiifto iyo guri qurux badan iyo haddaad ku soo aragto facud kamaa atayta soo noqo saad ugu tagtay soo dhammayso martinimadaada facud soo laabo kamaa atayta saad ugu tagtay isaga soo noqo marti baad ka tahay agtiisa wa in wajadta haddiise aad hesho xaalan xaalad shadiidatan oo daran فaأعطihi sii haadihi الdanاaniir lacagtan sii buu yidhi danaaniirtaan u geey wanaawalahu cumar wuxuu u dhiibay xaarib suratan kiish fiihaa gudaheeda uu ku jiro wanaawalahu wuxuu u dhiibay suratan kiish fiihaa miatu diinaar boqol diinaar ay ku jirto kiishuu u dhiibay ama bakshad boqol diinaar buu u geliyey lacagtan qaad buu yidhi cumar bin saciid umarti cumeer bin sacdi haddaad u tagta marti isaga dhig haddaad aragta meesha iska nimcaysanoo la barwaaqaysan yahay shib ka dheh saddexdaada maalmood martida soo gudo ka soo noqosaad u tagtay wa in wajadta haddiise aad hesho xaalan shadiida xaalad daran faacطihi sii haadihi danaaniira danaaniirtan iyo lacagtan wanaawalahu cumar xaaris wuxuu u dhiibay sura kiish fiiha miatu dinaar uu ku jiray inalaqa axaaris xaaguu soo baxay xataa balaqa ilaa uu soo gaaray qaryata cumayr bin sacdi tuuladii cumeer ibnu sacdi qaryadii u deganaa fasa'ala canhu waa u weydiiyey war cumeer xaguu degan yahay aawe gurigii cumayr war cumeeraan raadinaya suuquu galay fasa'ala canhu waa u weydiiyey fadulla calayhi waa la tusiyey gurigaa ma ujeedaa baa la yidhi albaabka saa u qalooca kaasuu degaya tag fasa'ala canhu fadulla calayhi waa la tusiyey falamaa laqiihu markuu la kulmay qaala wuxuu yidhi assalaamu calayka waraxmat ullah wuu salaamay waa adaabta martida loogu talagalay jibriilna waa soo tilmaanay iyo martidii ibraahim u timid qaaluu salaaman qaala salaam saa darteed salaamtu waa shay muhiim ahoo loo baahan yahay martida aadaabta loogu talagalay isla markay aqaladu tagaan iyo qof walba inuu guriga salaamo falamaa laqiyahu qaala assalaamu calayka waraxmat ullah faqaala wacalayka asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu min ayna qadimta xaggee ka timid buu yidhi xaggee ka soo gashay xaggee baad ka timid salaantii wuu ka qaaday wa calayka asalaam nabadgelyo korkaaga ha ahaatii wa raxmat ullaahi ilaahay raxmadiisii wa barakaatuhu min ayna qadimta xaggeed ka timid xaggee ka soo gashay faqaala min almadiina madiina ka imid buu yidhi faqaala kayfa tarakta almuslimiin muslimiintii seed uga soo tagtay muslimiinta umuurahoodu ka fikiraya kayfa tarakta almuslimiin muslimiintii say ahaayeen xaaladooda iga waran faqaala bikhayrin khayr iyo wanaag bay ku sugnaayeen faqaala kayfa amiiru اlmu'miniin mu'miniinta amiirkoodiina ka waran asagana faqaala صaxiixun saalixun waa caafimaad qaba oo bad qaba waana saalixa wuu fiican yahay faqaala alaysa yuqiimu اlxuduud xuduuddii ma la oogaayey diinta ilaahay ma lagu dhaqmaayey ba ayaa haysa asaga wuxuu cuna ma haysto xuduudda iyo diinta alluu ka fikira subxaana wa tacaala ka waran buu yidhi xuduudda ilaahay sidee lagu ahaa qa faqaala alaysa yuqiimu ma ahaa cumar alxuduuda mid ooga xaduudda iyo ilaahay xudigiisa subxaana wa tacaala xadka ilaahay mid oogayey ma ahaa faqaala balaa nacam ha walaqad daraba wuxuu tumay ibnan wiil oo lahu asaga u sugnaa lifaaxishatin xumaan ayuu u garaacay darteed ataaha uu la yimid fa maata canugiibaa min adarbi ku dhintay darbigii wixii lagu samaynaayey faqaala allaahumma acin cumara ilaahu cumar xooji ilaahu cumar u kaalmeey ilaahuu cumar taageer fa innii anigu laa ucallimuhu uma ogi ilaa shadiida xablaki inuu aad laka inuu aad kuu jecel yahay maahane ilaahayo cumar aad buu kuu jecel yahay ilaahayo cumar u kaalmay buu yidhi haddiiba xuduuddii ilaahay saa uu oogaayo canug asaga oo dhalay dembi galayna xadka ka oogaayo xaaladdu xaalad cajiib badan waaye waa meel aad iyo aad u qiimo badan macnuhu saasaa macnaha laga wadaa inalaqa wuu tegey alxaariu xaari baa baxay xataa balaqa ilaa uu gaaray qaryata cumer bin sacad cumer bin sacad qaryadii uu deganaa fasa'ala canhu waa su'aalay fadulla waa la tusiyey calayhi dushiisa falamaa laqiihu markuu la kulmayna qaala wuxuu yidhi assalaamu calayka waraxmat ullah nabadgelyo alla iyo raxmo alla korkaaga ha ahaato faqaala ninkii cumeyrna wuxuu dhahay wacalayka asalaamu adigana nabadgelyo iyo waraxmat ullaahi ilaahay raxmadiisii wa barakaatuhu barakooyinkiisaba korkaaga ha ahaato min ayna qadimta baad ka soo gashay mar allaala markuu wa barakaatuhu ugu daray waa meesha alle ka yidhi waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw ruduuha haddii laydin salaamo axadkii idin salaamay salaamtuu idinku salaamay ku salaama ama mid ka fiican aw ruduuhaa ama tiisoo kale markaa u celiya assalaamu calaykum buu ku yidhi wacalaykum asalaam waraxmat اllaahi wabarakaatuh tiis way ka fadli badan tahay amase tiise u celi assalaamu calaykum wacalaykum asalaam iska jooji aw ruduuha ama tiisa u celiya amase wuxuu yidhi ilaa subxaana watacaala mid ka fiican ku salaama oo ka barako badan saa darteed baa salaamta islaamka assalaamu calaykum ay tahay saasuu markaa yidhi min ayna qadimta xaggee ka timid faqaala min almadiinati magaalada madiinaan ka imid qaala kayfa amiiru qaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi kayfa taragta almuslimiin muslimiinta seed uga soo tagtay xaaladooda fa qaala bikhayrin khayr baan uga soo tegey fa qaala kayfa amiiru اlmu'miniin mu'miniinta amiirkoodu suu ahaa fa qaala صaxiixun wuu fiicnaa oo saalixun wuu badqabay faqaala alaysa yuqiimu اlxuduuda ma ahaa mid xuduudda la oogo yuqiimu mid ooga alxuduuda xuduudaha qaala balaaha walaqad daraba ibna wiil buu tumay ama karbaashay lahu asaga u sugnaa lifaaxishatin faaxisho iyo xumaan waxay ahaataba ataahaa uu la yimid famaata min adarbi buu ku dhintay faqaala allaahumma acin ilaahayow u kaalmay cumar fa innii laa ucallimuhu laa ucallimuhu kuma ogi ilaa shadiida alxub jacayl daran mooye laka adi uu kuu qabo cumar aad buu ilaahay u jeclaa subxaana wa tacaala suu ilaahay u jeclaa buu ilaahay u jeclaaday subxaana wa tacaala xuduudda waa shay muhiim ah waana loo baahan yahay waayo cumer laftigiis wuxuu ku badbaaday ee uu ahaa inuu ximso si fiican ula dhaqmo waxay ahayd labadii an uu tilmaamay cadaalad iyo xaq in markaa la kala qaata labada sidaa darteed bay labadaasi aasaas u yihiin dowlad inay istaagsanaato nebiga sala allahu calayh wasalam xilligiisii waa tii gabar reer qureeshiyad ah oo weliba qabiilooyinka ugu sarsareeyey makhsuumiyiinta ka dhalatay yaa maalin waxaday baa la yidhi riwaayadaha qaar baa waxay tilmaamaan isticaaray qaadan jirtay dabalcaara intay deriska ka qaatay jexdi jirtay oo inkiri jirtay digsi isiiya todoba ber marka loo maanaa digsi ku arkay dhihi jirtay haddana cid kale wax ka soo qaadanaysa marka laga soo dad maanaa waxay ahaydba qof aad iyo aad u dhib badan amase waxun bay xadis riwaayadaha qaarkood tilmaameen quraysh waxay ka xumaatay reer makhsuumi gabartooda oo xadda inay waxadda gabar makhsuumiyad ah aad bay uga xumaadeen habaa xaddee in gacanta laga gooya oo la sii fool xumaatay gabar tolkooda ah qabiilooyinka sarsare haddana gacanta laga gooyo aad bay ula xumaatay way soo baxeenoo waxay dheen waryaa nebiga u tagee kala soo hadla gabadhaan hala cafiye qof nebiga ku dhacaa la waayey sal alla alah wasalam inta u taga dhaha rasuulka allow gabadha makhsuumiyad waaye waa asharaafe ha layska dhaafo qof dhiirada waa la waayey markii dadka la fiirfiriye usaama ugu dhow baa la yidhi usaama ibnu zayd waxaanu soo barnay xibnu ibnu lxib waa kii nebiga jeclaa iyo kii nebiga uu jeclaa canugiisa kan ha loo diraa la yidhi waa soo baxay usaama kama fiirsan laftigiise intuu nebiga u yimid buu yidhi rasuulka allow gabar qurayshyad waaye hala cafiyo hala cafiyo buu dhahay waa gabar qurayshyad waxna way xadday rasuulku maalintaa aad buu u xanaaqay sala allahu calayh wasalam usaamihii la jeclaa xataa saa looma fiirinin waay mar hadduu xaqii cadaalad timaado jacayl iyo waxaad bannaankii aadayaan way dhammaatay waxaad qofka ku jeclaanaysa waa xaqa waxa qofkaad ku jeclaanaysa waa diinta rasuulku waa xanaaqay maalinta mimbarka intuu ku istaagu qudbeeyey uu yidhi usaamow ma waxaad difaacaysaa xad xuduudda ilaahay ka mida ah subxaana wa tacaala maanta maa wax ilaahay ha la sameeye yidhi yaan la samayn adhaysaa usaamo saama ku malaynayna baa la yidhi maanta usaamo usaama maalintaa wuu ilduufay ma waxaad difaacaysaa xad xuduudaha ilaahay ka mid ah intaa kadib rasuulku wuxuu yidhi war dadkii adinka idinka horeeyey waxaa halaagay haddii nin shariifoo dadka qiimaha badan ah madaxdii dadka maalqabeenka ka dhashaa hadduu dembi sameeyo tarakuu waa la iska dhaafi jiray dhaafa reer hebel waaye dhaafa saa waaye dhaafa odaygii hebelaa dhalaa dhihi jiray haddiise qof daciif ah ama dadka tabarta yaree xoolaha iyo madaxda aan ka agdhaban uu dembi galo aqaamuu calayhi alxad xadkaa laga oogi jiray cubkaa la gelin jiray baaqi ahaasho allaan ku dhaartuu dhahay nebiga wallaahi haddii faadima oo tii aan dhalay ah ay xadi lahayd gacantaanka goylaha buu dhahay sal allau wasalam maqzuumi waaye iyo quraysh waaye iyo tolkaagii kore waaye jilib koraa tiidhi ka bax buu dhahay tii biyahayga ka ahaadoo jasadkaygii ka soo go'day hadday xadi lahayd maanta gacantaa ka goylaha buu dhahay nebiga sal alla alay wasalam cadaalad heerkaasa waay markaa cadaaladdu heerkaasay markaa ahaydoo cumar wuxuu ugu ducaynayaa cumayr wuxuu og yahay cadaaladda wanaagga ay leedahay garsoorka qiimaha uu leeyahay aqaama alxaaris xaaris wuu nagaaday fii diyaafati cumayr bin sacad cumer bin sacad martidiisii buu ku dhex nagaaday umartidi u marti noqoshadiisii alaaa layaalin saddex habeen waa dayaaqadooda saddex maalmood qofka martiga ahow maalinta koowaad in wax lagu siiyo waa waajib maalinta labaad waa layska kaasiinayaa maalinta saddexaadna waa laska kaasiin wixii kabaka bataa sadaqay kugu tahay ogow xataa dadka lama dhigo diyaafadu waa saddex maalmood sida axaadiistu ay tilmaamayaan waad aragtay saddex maalmood qofka markuu guri joogo ka martiyo raashinba raashinka ka fiican baa la siiyaa sooma waa isdhibaan dadka subaxii beer baa la siinaya waxbaa loo hagaajinayaa maalinta afaraad iyo maalinta shan haddaad gaartidna ma lagama sheekayn karo waxaa laga yaabaa inaad istaado dadkaa ka tagba marka saa darteed diyaafada qiimaheeda laftigeeda waa saddex maalmood saddex maalmood baa dadka agtooda muuna iyo wanaag iyo weji ku leedahay maalinta ku xigtay saxankaagii gooniga ahaa iyo wixii qaaska lagu siin jiray way dhammaato ilmuhu ilmaad la gelaysaa marka dambe ilaa aad ka siibato marka saa darteed dadka lama dhibo dadka martida ah saddex maalmood baa loogu talagalay haddii ka badan ay sii joogaan dhib kuma sugna haddii wax dhibaataysan jirin laakiin waa ku sadaqo intaas hore laakiin xaq bay u leeyihiin ayagaa iskale waa raashinkaagii oo kale marka saddex habeen buu ku nagaaday martid fa kaana wuxuu ahaa yukhriju mid u soo bixiya lahu asaga fii kulli laylatin habeen kasta qursan cad oo min ashaciiri cad muufa ah oo min ashaciir shaciirta laga sameeyey shaciirta wuxuu eg yahay qamadiga qamadi saas ahna ma aha head iyo haad iyo noocaasna waa la dhahaa inta badan wadamada kale waxaa la siiyaa lo'da iyo arrimooyinka noocaas iyo saa darteed wax iska daaye nadiif ah oo badarkii fiicnaa muufo laga sameeyey ma ahee middaa shaciirta ah qursi iyo muufo laga sameeyey ama canjeero cadkeedaa habeen kasta la siin jiray marka waa martigii ninkii iya wax kalema haystaanba falamaa kaana markii la gaaray alyawmu ahaaliu maalintii saddexaad falamaa markii kaana ay ahaatay alyawmu ahaaliu maalintii saddexaad qaala lilxaarifi xaari baa rajul nin ku yidhi oo min alqowmi qoomka ka mid ah nin aan guriga ka fogeyn laakiin laga yaabo meel kale inuu degan yahay yaa xaalid la hadlay wuxuu yidhi laqad ajhadta waad dhibtay cumayran cumayr iyo wahlo ehelkiisa war cumayr iyo qoyskiisii waad dhibtay baa la yidhi falaysa lahum uma sugnaanin oo ma haystaan ilaa haada alqurs gobolkaa muufada maahane alladii kaasoo yu'iruunaka ay kaaga soo dooreen bihi asaga calaa anfusihim nafyaalkooda naftooday ka soo qaadeen xataa aday kuu dooreen marti ahaan waqad adarra waxaa dhibay bihim ayagana saddexdii maalmood ee aad la joogtay aljuucu baahi waaljahdu iyo dhib fa in ra'ayta haddii ay kula noqoto oo aad aragto waaye an tataxawala inaad ka soo wareegto canhum xaggooda ilaya ani aad ii soo wareegto gurigayga aad timaado fafcal samay buu dhahay nin kalaa dareemay dhibkayga ay ku jiraan mashaakilka reer cumeer haystaa muufadaas asaga la siinaya waa ilmaha cashadoodii waaye asagayaa loo dooray markii maalintii saddexaad la gaahay yaa xaaridin la hadlay falammaa kaana markii la gaahay alyowmu الثaaliثu maalintii saddexaad qaala lilxaari xaariثa rajulin wuxuu ku yidhi oo min alqowmi qoomka ka mid ahaa laqad ajhadta waad dhibtay cumayran iyo ahla cumeeri dadkiisii falaysa ma ahaanin lahum ayaga uma sugnaanin ilaa haada alqursu gobolka muufada ah alladii kaasoo weliba yu'hiruunaka ay kaaga soo qaadeen bihi asaga calaa anfusi nafyaalkooda way kaaga dooreen macnaha ayagaa u baahnaa aday kuu dooreen waqad adarra waxaa dhibay bihim ayagana aljuucu baahi waaljahdu iyo dhib fain ra'ayta haddii ay kula noqoto oo aad aragta nin yahow inna dadka culayska ka qaado an tataxawala inaad ka soo wareegto canhum xaggooda oo ilaya ani aad ii soo wareegtoon ku kaxeeyo fafcal samay buu yidhi cinda daalika markaa agteeda akhraja xaari xaari wuxuu soo saaray addanaaniira lacagtii dinaarka ahayd wadafacahaa ilaa cumayr cumayr buu dhiibay maba loogu talagelba in la dhibo iyo in baas la yeelo waa la keliya waa la ogaaday shadiidkii dhibkii juhdiga uu ku jiro wadafacahaa ilىa cumayr faqaala cumayr wuxuu yidhi maa haadihi tani maxay tahay waxaan maxaa waaye faqaala alxaari wuxuu yidhi bacaa bihaa waxaa kuu soo diray ilayka xaggaaga amiiru lmuminiin mu'miniinta amiirkooda faqaala ruddahaa ilayhi ruddahaa ilay uceli uceli buu dhahay unaq asaga calayhi salaam salaam layga waqullo waxaad ku dhahdaa laa xaajata dalka ma laha licumayr bihaa lacagtaan cumeer maba u baahna gobol mufa guriis laga cunaa aaduu isaga baahi qabaa lacagtii laakiin iimaan baa wada laakiin rabbi wuu ku haqisaya subxaana wa tacaala ilaahay wuu ku kalsoon yahay sidaa darteed buu yidhi u celi ruddahaa ilayhi waqrihaa iga ari ku aqri aqra calayhi salaam salaam iga gaarsii waay macnaha salaam ku dul aqri waqul lahu u dheh laa xaajata dan licumeer ugama sugnaanin oo kama laha bihaa arrintan fasaaxat imra'atuhu naagtiisi baa soo qaylisay naagtiisii baa soo qaylisay wa kaanat tasmacu mid maqlaysay bay ahayd maa yaduur wixii dhex maraayey bayna zawjiha odaygeedii wadayfii martidiisa hadalkii dhex mare lacagtan ma rabo io waa qaado io ma rabo cumar u celi lacagtan xaaje kama lihi taasaa ay maqlaysay wixii zawjkeeda iyo martida dhexmaraya waa qaalaad waxay tihi khudhaa yaa cumayr cumayrow qaado gabar caqli badan bay ahayd fain fain axtajta ah, ilayha haddaad u baahatana ooy dan kaa gasho anfaqtunha waad nafaqaysan waad isticmaalaysaa waad cunaysaa wa ilaa haddii kalood ka maaranto wadactahaa waxaad dhigaysaa fii mawaadicihaa boosaskeeda hooskeedaa la marsiina xaqeedaa la marsiinaya faalmuxtaajuuna dadka baaxan hunaa meeshaan degan kaiir way fara badan yihiin tuulaan degannahay haddaad adig ka maaranta xataa deriskaa la siina deris hadday ka maarmaan deriska kalea la siina bacdamay saas ay tahay waxay tihi qaado lacagta ha celini hunaa kaiir falamaa samica markuu maqlay alxaaris qawlaha gabadha hadalkeedii alqad danaaniira lacagtii wuxuu ku daadiyey ku tuuray dhaynaya dayaecumaya cumar hortiisa waاnsaraf uuna ka soo gadoomay intuu ku tuuru ka soo cararay faأkhadahaa cumer baa qaaday wajacalahaa wuxuu yeelay lacagtii fi surari bakshado fii surari kiishash yar yar ah ayuu yeelay uu ku dhex ridriday wuu ku wasacayey walam yabit ma baryin laylatahu habeenkiisaas tilka ee taa ilaa bacda an wasacahaa markuu u qiibiye kadib maahane bayna dawi lxaajaati dadka xaajaadka iyo baahiyooyinka qabay waqasa minhum wuxuu ku qaas yeelay qaarkood uu wax ka siiyey abna'a shuhadaa'i raggii dhintay ee dagaalka ku dhintay wiilashoodii ama ilmahoodii ayuu qaasaan markaa wax u siiyey markuu dhammeeyey kadib wuu seexday baa la yidhi caada wuu soo laabtay alxaaris ila almadiina magaaladii buu ku soo laabtay faqaala lahu cumeer baa wuxuu ku yidhi maa ra'ayta yaa xaaris ila warbixinaa laga suga maxaad soo aragtay xaariow faqaala wuxuu yidhi xaalan xaal baan soo arkay shadiidatan oo dhib badan yo amiir almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyo xaal shadiid ahoo adagoo dhib badan ayaan soo arkay buu yidhi faqaala wuxuu yidhi adafacta ilayhi danaaniir lacagtii ma siisay adafact ma siisay ilayh xaggiisa addanaaniira faqaala nacam haa yaa amiira almu'miniin faqaala wamaa sanaca bihaa muxuu ku sameeyey lacagtii haddaad siisay muxuu ku sameeyey faqaala laa adrii ma ogi anigu waa ku soo tuuray waana ka soo cararay wuxuu ku sameeyey ma ogi wamaa adunnuhu mase u malaynahayo yubqaa inuu u reebanahayo linafsihi nafsadiisa minhaa lacagtaa dirhaman waaxidan hal dirham xataa nin reebanaya ishiisa igumala lahayn buu yidhi ma u malaynaya nin reebanaya inuu yahay laakiin ani wuxuu ku sameeyey ma ogi waa ku soo tuuray waana ka soo orday fakataba alfaaruq faaruuq baa qoray haddana ilaa cumayr warqad buu u qoray yaquul uu ku odhanay warqadda idaa jaa'aka hadduu kuu yimaado kitaabii warqaddayda haadaa ee tan ah falaa tadachu ha ka dhigin min yadika gacantaada xataa tuqbila calayna ad isoo aado soo bax baad yidhahdana soo dhaqaaq isla markii warqaddan ku timaado dhulka ha dhigin soo bax xataa tuqbila ilaa soo qaabisha calaya kortayga tawajaha wuu soo jihaystay cumar bin sacad ila almadiina dhanka madiina uu jihaystay wuu soo aaday waay wadakla wuxuu usoo galay calى amiir اmminiin faxayaahu cumar cumar baa salaamay waraxaba bi wuu soo dhoweeyey cumar baa wax salaamaaya wuuna soo dhoweeyey waadnaa wuxuu soo dhoweeyey majlisahu majliskiisa uma kabacdi qaala lahu wuxuu ku yihi ma sanacta bidanaaniir ya cumayr lacagtii maxaa ku samaysa umayr see yeeshe lacagtii aan kuusoo dhiibay faqaala wuxuu dhaha wamaa calayka minhaa yaa cumar maxaa kaaga jira buu yihi wamaa calayk minhaa yaa cumar maxaa kaaga jira cumar waxaan ku sameeyey soo ma soo dhiibi laadi faraha kala bax buu yihi iska daa waxaan ku sameeyey wamaa calayka minhaa yaa cumar bacda an kharaj bacda an kharajta lii markaad ii soo dirtay aniga canha xaggeeda waa soo dhiibtay raganimada kusoo dhiibta ku aamus waxbaa ii weydiini maaa korka maxaa kaaga jira waay faqaala cazamtu calayka allan kugu dhaariyey an tukbirnii ii sheeg bima sanacta bihaa cazamtu calayka manaa waxaan kugu adkeeyey waay waxaan alla kugu dhaarinayaa inaad ii sheegto an tukbiranii inaad ii khabarto bimaa sanacta bihaa waxaad ku samaysay faqaal wuxuu yidhi addakartuhaa waxaan u kaydsaday linafsii nafsadayda naftaydaan u keydsaday liantafica saan ugu intifaaca bihaa ayada fii yawmin maalin laa yanfacu fiihi maalun walaa banuun maalin aan ilmo iyo xoolo wax tarin baa jira maalintaasaa rabaa inay wax ii taraan oon ku intifaacsado markuu sidaa yidhi fadamacad waxaa soo daatay caynaa cumar ama fadamacad waxaa ilmeeyey caynaa cumara cumar lagu siin doonta waa ooye wa qaal wuxuu yidhi ashhadu waxaan qirayaa anaka adiga min aladiina kuwii inaad ka mid tahay yu'hiruuna doorahayay calaa anfusihim nafafyaalkooda ka qaadahayay oo masaakiinta siinaayey walow kaanat bihim haba ku sugnaata qasaasatan baahiye uma ka bacdi amara lahu wuxuu amray biwasqin wasqi in la siiyo biwasqin wasqiga waa situuna saac waa lixdan suus waa xillu baciir waxa lagu magacaabo ratirard mugiisoo min acaamin cunto ah hadda haloo rara buu yidhi ninkaan iyo wasawbayne lama maro adduunka markaad ka orda uu kuusoo ordaa laakiin markaad ceebsato maba qaban kartidba maantao dhan waa raadinaysaa maantao dhan waa la raadinayaa gacan lagu dhigi maayo maalintaad nacdood ka tagtood ka jeysatood masaajidka soo gasho markaasaa lagu soo wacwaacaya wuleya kaalay kaalay kaalay inta kaasoo maaha lixda sida loo baxo dukaamada loo tago gariibu gariibu sida loogu jiro yaa qoraxdu dhacdaa le ay suuqa suuq maba jirin bu ku leeya maanta marka xaaladda macnaha adduunka sidaa waay adduunku aad buu dhib badanya waad ujeeddaa wuu ka carara waa la siinaa waa la siinaa wuu ka carara waa daadina masaakiin buu siinaa dhinac kale ka imaanaysaa wuxuu yidhi cumar ama eh, wuxuu yidhi cumar eh, fadamacad waxaa daatay oo soo ilmeeyey cayna cumar wa qaal wuxuu yidhi ashhadu waxaan qirayaa annaka adiga min aladiina kubii inaad ka mid tahay yuiruuna doorahayay calaa anfusihim nafyaalkooda ka doorahay macnaha walow kaanat bihim khasaasa xataa hadday baahan yihiin uma kabacdi amara wuxuu amray cumar lahu asaga wuxuu u amray biwasqin min طacaamin lixdan suus ama lixdan saac oo cunto in la siiyo wa hawbayni iyo laba maro faqaala wuxuu yidhi cumeer ama طacaamu cuntada falaa xaajata dan lanaa annaga bihi noogama sugnaanin yaa amiira almuminiin mu'miniinta amiirkoodiiyo lixdanka saac ee cuntada ah iska haysan uu dhahay ma rabne faqad taragtu waxaan uga soo tegay cinda ahlii ehelkayga agtooda gurigayga saacayn laba koombo oo min baa uga soo tegay buu yidhi waa tii ka duganaayeen wa ilaa an na'kulahaa ilaa aan ka cunno yakuunu allahu alla wuxuu ahaanayaa caza wajalla qad jaaanaa birisqi mid risqi noo keena haddana subxaana wa tacaala intaan labadaa koombo cunayna waaba muddada intaan cunnoon dhammayno rabbi soo risqinuu muqni subxaana watacaala ilaahay miyaana moog daaqun ma jirto ilaa ilahay baa arsuqa subxaana watacaala ilaahayna waa noo keenayaa risqi buu yidhi wa ama thawbaani labada marasoo ma aha faakaduhumaa waxaan u qaadayaa buu yidhi liummi fulaan fulaan hooyadii yacni zawjata buula jeeda naagtiisa labada mar waa qaadanaa buu dhahay ha laakiin cuntada iska maqso waxaan u qaadayaa xaaskayga faqad badiya waxaa ku baaba'ay oo ku go'go'ay hawbuhaa maradeeda maradii ay qabtay oo ku dhammaatay gabadhii wakaadad tacri inay qaawanaatay sigtay marada ay qabto wax u beddelaya ma jirin waayo dadka hor waxaa laga tilmaamaa habeenkii way dhaqanaysaa maalintiina way ku xijaabataa habeenkii way dhaqanaysaa maalintii way ku xijaabanaysaa xabad tinteedii sadrigeedii gacanteeda la arki maayo boorsooyin baa u buuxa kuweena maantii armaajooyin markaasaa sida xayawaankaa jasadkooda bannaanka ka muuqdaa marka waa dhibaato aad iyo aad u weyn hal maray leedahay jasadkeed la arki maya jalbaabayna ku jalbaabanaysaa marka waa shay aad iyo aad u muhiima gabadhan u qaadayaa buu yidhi labada marakeen laakiin cuntada iska noqso lam yamdi kama soo wareegan tawiila waqtin wakti dheer calaa daalika arrintaa oo alliqaa la kulankii bayna alfaaruqi wa saaxibi ay kulmeen xataa adina allah ilaa ilaahay uu idmay licumayr bin sacad bian yalxaqa inuu bian yal xaqa inuu haleelo nebiyahu nebigiisii waqurata caynihi ilqabobsigiisii moxamed ibni cabdillaah bacda an qaalab markay ku dheeraatay ka bacdi ashwaaqahu hilowgiisii hilow buu u qabay mar walba goormay nebiga la kulmaysaa goormay dhimanaysaa waa noo sheeg markastuu soo kaco maxaa u nooshaa maa nebiga goormay aadaysaa shooq dheeraaday dartii ilaa liqaa'ihi famadaa wuu aaday xumeer fii ariiqi aakhira jidkii aakhira ayuu aaday waadica nafsi nafsadiisoo xasilan waafiqa alkhatari khatarti waafiqa alqadwi tallaabooyinkiisana ay sugan yihin oo xaqa uu qaadaayey laa yufqilu ma cuslaynin kaahiluhu garabkiisa ama tunkiisa shay-un shay oo min axmaali dunyaa adduunka culisyaalkiisii ahaa walaa yu'du muusan dhibin ama ma cuslaynin dahrow dhabarkiisa cid culays oo min afqaalihaa culaysyaalka adduunka ka mid ah madaa waa tegey laysa macahu asaguusan wadanin ilaa nuuruhu nuurkii ilaahay maahane ama qur'aanka nuurkiisa wa hudaahu hanuunkiisii wa warcahu xalaalmirdimadiisii iyo wa tuqaahu cabsidiisii falamaa balaqa markii ay soo gaartay alfaaruuq nacyuhu khabargeeriyaalkiisii wa shaja waxaa ku adkaaday alxusnu ama ka soo daahiray murug wajha wejigiisii wactasara alaasaa murug ayaa buuxisay fu'aadahu laabtiisa wa qaala wuxuu yidhi wadibtu waxaan jeclaystay anna lii inaan yeesho oo aan helo rijaalan rag mila cumayr bin sacad oo kale ah astaciinu aan u kaalmaysto bihim ayaga fii acmaali muslimiin muslimiinta camalkooda rag noocaasa in la helo madaxta loo dhiibo dadka maamula la dhaho aad bay u fiicnayd radia allaahu ilaahay ha ka raadi noqdo can cumayr bin sacadin wa ardaahu ilaahayna ha raali geliya subxaana wa tacaala faqad kaana wuxuu ahaa namtan buu ahaa tusaale fariidan asagoo kale aan la arkin bayna arijaali ragga dhexdooda wa talmiidan arday buu ahaa ardaygaasoo mutafawaqan ka soo qalin jebiyey wax ka soo bartoo ka soo baxay xaggee buu ka soo baxay fii madrasati moxamed ibni cabdillaah maxamed ibn cabdillaah madarasadiisii qofkii ka soo baxana qof nadiif ah waaye khayr iyo wanaagna leh ilaah subxaana wa tacaala sharaf ayuu siiyey cumeer qaybtiisa labaad meeshaasaan uga baxnay waynu habeen dambe haddii rabbi idmo iyo cabdiraxmaan ibni cawf oo saxaabi jaliiliya ah bal saxaaba meesha aynoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaana wa aclam